بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين laba ملاxado intaana caشhaرka bilaabin ملاxada kood waxa weeye ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الصاب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاaله sب زلة منكرة وhفة caظيمة intaas waa mal wa saa su-aal kuma jiraan ويجب waxaa waaجibaya أن يcلم in la ogaado أن الqول in lagu hadlo oo la yiraahdo oo madhab laga dhigto bina kufra saabi kufriga gaalnimada midka nebiga caayay fii nafsi اlamri ee xaqiiqati اlamri wuxuu ahaada inamaa in kale maana huwa waxaa weeye istixlaalihii saabigu uu istixlaalsado banaystay asaba cayda zallatu weeye hawsha ayada hawsha in lagu qowlo zallatu weeye munkaratun wa hafwatun cadiimat adabku sidaas wey inamaa taa waa mid midda labaad shala ayana ardada qaar baa waxay weydiiyeen hadalka keeneen meeshaas aan nili niman laa yucaddu qowluhu qowlan meesha horta leeda ku jirta waa naafiye wey maaha naahiye maaha leeda mesh ku jirta waa naafiye naahiye maaha ficilkuna waa marfuuc wey litajarudi can inaasibi waljaasi ficil mudaaric wey leeda dambe oo falaa yadunna taas iyada laakiin sida saxiixa waxa wey ii muuqata inay tahay naahiye inay tahay naahiye hadday tahay marka ficilkiina waa kor dhigan yahay taasaan waxaa nili hadduu ficilku mudaacaf yahay ama sulaati ha noqdo ama masiid ha noqdo fiihi oo mudaacafna uu yahay waxaa kuugu banaan awjuh awjuhda maxaa ah? in xarafka u dambeeya aad fadxiso lann iltiqaa saakinayn baa dhacay iltiqaa saakinayn waxaa ka dhacay bayn alxarf almuqami walmuqam fiih buu ka dhacay ila idqaamku muxuu mutamaalaynka maxaa idqaamka saddexda loo qaybiya idqaamka waajiba idqaam mamnuuca iyo idqaam jaa'isa kan waa jaa'is wax laga hadlayo marka waxaa kuugu banaan inaad uta furfurto waa banaanta kelimada furfurto iyadoo furfuro aad reebto waa banaanka oo jaa-is wax dhibana male laakiin hadday idqaamka aad ku soconayso waxaad fiirinaysaa xarafka caynta ma kasirsan tahay mise waa fadxisan tahay mise waa damisan tahay hadday kasirsan tahay caynta ama ay fadxisan tahay waxaa kuugu bannaan laamul kelima oo reebaysa inaad fadxiso le waa idqaamin yahay oo markaa farxada waxaad u maraysaa liannaha akhafu alxarakaat inaad kasriso oo ah lianna khuruuj alkasri khuruuj eh, sukuun in looga baxay ahayd alkasra asal labada wajid marka inaad kasixsan waa inaad karisan ku banaan tahay cayntu gudan tahay cayntu hadday gudan tahay waxaa kuu bannaan inaad damiso inaad kasriso inaad fadxiso inaad furfurto inta ku bannaanaysa markaa afar wajid ayaa kugu bannaanaysa taa waxaa la mida ah haddii ficilku uu ficil amar yahay asuu mudaacaf yahay ayana intaasa ku bannaan inaad fadxiso inaad kasriso inaad eh, goddo inaad furfurto inta waa kugu bannaan tahay haddii aad furfurto marka waxaad samaynaysaa hamsatulwasl baa la soo jiitaawa tusaalahaan ku hadda farra yafiru haddaan rabo inaan amar ka keeno fir baan odhanahayaa waana iidqaamaya fir baan odhanahaya ama firra baan odhanahaya labadaasa ii bannaan leegacayntu waa kasirsan tahay haddaan rabo inaan furfuro hamsu waslan soo jiido maxaan ohan ifrid baan ohan hamsu wasl intaad soo jiito ila waa reebanta fadi waa reeb falkuna waa reeban tahay intaasaa markuu jira wax saa u sii weyn kaa kuma jiraan wey saa kuma jiraan ka socon hawlaha dee qawaaciddii waxaasna waa iska daruuri marka wax la akrinahaya iyo in duruusta ay ku lagu tadbiiqin karo qofka waa muhiim wey haddii kale ajrumiga dhinac u barato kawaakabkana gooni aad u barato maxaa la yidhahdaa awshjacala gooni barato tafsiirkana gooni u akrisato hadaba cirsama kaa qabanhayaan ka socon waxaa noo dembeeyey wujuudu shekhislam ibnutaymiya uu kaga jawaabayo wejigii saddexaad baa noo dembeeyey oo ahaa idaa kaana dalika idaa kaana sabqu lkufri idaa kaana sabab kufri idaa kaana sabab lkufri huwa istixlaal sababka lagu gaaloobay hadduu yahay istixlaalka cayd inay bannaantahay la banaysanayo falaa farqa fii dalika wax u dhexeeya hawshaa ma jirto istixlaalka bayna sabi nabiyi wa bayna khadfi muminiin muminiinta inaad qadafto iyo wlkadib calayh inaad ku been abuurto wlqiibati lahum iyo inaad xamato wax xor uma dheh hadaad banaysato ilaa ayri dalika min alaqwaali almacluumati taxriimuha aqwaalan intaas ahayn aqwaasha intaas waxaa laga wadaa qadfiga iyo sabiga iyo kadbiga iyo qiibada laga wadaa macluum taxriimuha inay xaaraamnada la ogyahay faina man facala shayan min dalika howlaha la soo sheegay wax ka mida qofkii sameeyey mustaxilan xaali mid xalaalaysanaya kafara waa gaaloobaya wejiga sadeaad wuxuu ku yidhi alwajh taali idaa kaana hadduu yahay ida kaana dalika oo istixlaalu sabiga hadduu yahay kadalika saa hadduu yahay idaa kaana hadduu yahay daalika oo istixlaalu sabiga in la banaystaa kadalika saa hadduu yahay falaa aara wax saamaynaya wax raadu uma sugnaanin idan markaa iyada ah lisabbi caydi fi takfiiri qofka in la gaalaysiiyo iyo gaala ku xukumid wujuudan in la helo sabigii wa cadaman iyo in la waayo mar hadday hawsha ku xihan tahay bukuli sheekhu inaad ballaysato cayda cayda wax ku xihan ma jiro haddii la heliyo haddii la waayaba waxba kuma xirna warku muxuu ku xihan yahay inaad banaysato oo tiraahdo caydu waa ii banaanta caydu waa ii banaanta haddaad nebi maxamed aad tiraahdana waad ku gaaloobi muuminiinta kale haddaad tiraahdana waad ku gaaloobaysaa ku gaaloobaysaa ayb oo waxaa soo batay dad internetka dadka ku caaya dad internet dadku caaya waxayna kutusaysaa dhaqan xumada iyo meesha kasoo jeedaan bay kutusaysaa iyo tarbiya xumadooda faysigu inaad dad ku caydo iyo inaad asagoo kula joogo cayd maxay kula duwan yihin washi farashe waxuusan qofku dhi inaad ka yeersiiso inaad ka tiraado suura inaad ka bixiso kartoon inaad ka samayso inaad waxaad ka samayso muxuu dhacaya sheekh waa daraya idinxumo marka idaa kaana hadduu yahay daalika oo sabbiga istixlaalku hadduu yahay idaa kaana daalika hadduu saas yahay wey sabbigu kadalika saa hadduu yahay istixlaalku yahay falaa athara wax u dhexeeya ma jiro idan markaa iyada ah lisabbi caydii fi takfiir in wax lagu gaalaysiiyo wujuudan in la helo sabrigii iyo wa cadaman in la waayo waxba kuma xidhno ama ha joogo ama ha maqnaade sabri waxba kuma xidhna oo waxay ku xidhnaanaysaa istixlaal qalbi ah ayay ku xidhnaanaysaa wuxuu marka sheekhu fal muairu midka saamaynaya marka saamaynta mid kale oo saamayntiisu maxay tahay in wax lagu gaalaysiiyo ama aan lagu gaalaysiin saamaynta midka iskale falmuairu midka saamaynta iskale calaa maa zacamuu waxa iyagu ay sheegteen oo ku been hawaaseen mutakalimiintu oy fuqahadan ka soo rareen huwa waxaa weeye alictiqaadu inaad ictiqaado aaminto iyo walistixlaalu inaad banaysato inaad banaysato ictiqaado caydaa nabi maxamed in la caayo waa ii banaantay walciyaadu billah muminiinta muslimiinta in la caayo waa ii banaantay walciyaadu billah inaad saa tiraahdo taas waa ku xirnaanaya wa haadaa in saa la yidhaahdo oo la yihahdo cayda nabi maxamed caayo waxaa lagu gaaloobaya markaad banaysato markaadan banaysana lagu gaaloobaya in la yihahdo khilaafu ma shay khilaafkiisu weeye ajmaca ay ku kulmeen calayhi dushiisa alculama culmadu ijmaceen ijmac icilma hawsha khilaafsan tahay ijmac lmuslimiin witifaaq muslimiin may hawsha khilaafsanta hawl khatar wey in wakti bay khilaafsan tahay wey ida de laba macna waa inaan ku laqbeeyo waa ii banaan tahay wey maogta hadii la wax la laqbeeyo hala celceliyo kelimaadka carabiga macnihi o dhan baa kalumahayo id laqbad id maxaa wey laba jeer marka in laba macna in labay ida in laga dhigo darfu maa mada min azaman in laga dhigo waana sida dee asalka loo badan yahay iyo inaan ka dhigo tacliiliyo labada waa ii banaan tahay wey mustaqbaliyan waa laga dhig kara lakin hadda mustaqbaliyan kama suurtagelayso lakin waxay ka suurtagelaysa ima almaadi wa ima atacliil tacliilku marka maxaa weeye tacliil bimacnaa xujatan wa daliil marka noqonaya marka id wakti inaan idhaahdo buu khilaafsan yahay ijmaacu lmuslimiin weeye inaan idhaahdo saas waa saxo id wakti buu khilaafsan yahay ajmacu culimmadu ay ku ijmaaceen calaa kufri saabi kii nebiga cayr gaalnimadiisa ay ku ijmaaceen istaxalla ha banaysto aw lam yastaxilla yuusan banaysanin wakti ay culimmadu ku ijmaaceen qofkii nebi maxamed caaya inuu gaaloobahayo ayay hawshu yay khilaafsan tahay taas waa laqabo waxaa kaloo kuu banaa inaad tiraahda id ciladu waxaa weeye uu khilaaf ijmaac yahay ajmacuu culimmadu ku ijmaaceen calaa kufri saabi kii nebiga caaya gaalnimadiisa istaxalla ha aw lam yastaxil yuusan banaysa waa iska cad wax ku xihan ictiqaad iyo istixlaal ma jiro xukunku wuxuu ku xiran yahay cayda buu ku xiran yahay wujuudan wa cadam saasa sax w in la yiraahdo istixlaalku ku xiran yahay ictiqaadku ku xiran yahana waa khilaaf ijmac muslimiin iyo culamadu ayb alwaj raabic waxaa weeye an yuqaala in la yiraahdo ida kaana almukafiru midka wax lagu gaalaysiinaya huwa hadduu yahay ictiqaadu inaad ictiqaado xilli sabdi inuu kuu bannaanyo xalaal kuu yahay caydu falaysa ma ahaanin fii mujaradi sabdi cay oo keliya oon wax kale la soconin istixlaalun istixlaal kuma jiro inaad qof caydo ood qof aflagaadayso waxawy kuma tuso aas ahaan inaad waxaan banaysanayso iyo ictiqaad kuma tuso lakin maxay kutusaysaa inaad qofkan aflagaadaysay ood ficil ku tegay kutusaysaa taas kutusaysaa idaa kaana an yuqaal ayaga baa la weydiinaya mutakalimiinta an yuqaala waa in la yidhaahdo ama hadalkooda baa la tacliilinayaade idaa kaana hadduu yahay almukafiru waxa qofka uu ku gaaloobaya hadduu yahay huwa asagu ictiqaadu inuu ictiqaado aaminto xilli sabdi caybka inay kuu bannaan nebi maxamed caayo ama muminiinta la caayo in gaaloobayo haddii sidaas aad aaminsan tahay falaysa ma ahaanin fii mujaradi sabbi sabbiga uu keligiisa wax kale la soconin istixlaalun istixlaal ma ahaado istixlaal ma ahaado fayambaqi marka waxaa habboon calaa qawlihim warahdooda marka lagu socdo mutakalimiinta oo warkoodii madhabkooda lagu socdo istixlaalka ahaa allaa yukafara qofka nebiga caaya oo muminiinta caaya inaan la gaalaysin baa ka dhalanaysa lannahu cayd keligee mujarada oo wax kale la soconin gaalnimo asal ahaan kuma tuso asal ahaan gaalnimo kuma tuso warkoodii markii lagu wado warkoodii markii lagu wado gaalakasaa lagu socodo gaalkasaa lagu socodo fayambaqi calaa qawlihim ay binaan calaa qawlihim oo ahaa waxaa lagu gaalooba markaad cayda banaysato waxaa ka dhalanaya allaa yukafara inaan la gaalaysiinin saabiga nebiga caahay saasa ka dhalanaysa hawshooda saas soo baxaysaa khaasatan si khaasa oo gooni ah idaa qaala hadduu yidhaahda kii nebiga caayay ama saxaabo caayay ama muminiin caayay ana anigu acrifu waan garanahayaa annahu sabigu xaraaman inu xaraam waan garanaya markuu nebiga caayay baa la qabtay muminiintu markuu caayay baa la qabtay saa waxaa lasuu yidhi waan ogahay inuu sabigu xaaraam yahay haygu degdegina nebiga burradulmada joojiya waan ogahay inay caydu xaaraam tahay mana banaysan oo maxaa jira maxaa saa u tiri laakiin ha yeeshee qultuhu sabiga waxaan u idhi cabatan macnadaro baanu ii wy macnadaro caba macnadaro ayaanu ii iyo dheldheel iyo walla ciban cayaar baanu ii wey aw aydan ama cara iga keentay waan carooday waa laga xanaajiyayo saasaanu ii wey wasafahan iyo caqliximo iyo dabaalnimo iyo doqonnimo ayaa iga keentay aadina xaaraanta waa ogahay laakiin hadday tirada maxaa kaa keenay hawlahana iga keenay maalayaxan cayaar xanaaq iyo doqonnimo iga keentay markaa igu degdegana iga leexdo saati marka la yihahde ma gaalo aduu mar qofkii qirtay nebi maxamed buu caayay markii la qabtana siaabuu ku jawaabay wuxuuna qirtay inuusan ictiqaadsanayn inay beenta caybtu inay xalaal tahay idan qofkaasi lama taawan karo ma koob halka banaankaa marayo tub ilaa rabka orta socdo hawshii la isku hayo dooda ijmaac inayna khilaafsan hawsha ayadaba fa yuqaalu lahum marka waxaa lagu oran ayaga maa taquuluuna haddaan ninka saa yidhaahdo oo ku andaxooda markuu caytamo oo diinta caayo oo nebiga caayo yidhaahda caydu inay xaraamtahay waa ogahay la gaalaysiin maayo haddaad tidhaahdeen oo qowlkaayo cayda lagu gaalaysiin maayo haddaad tidhaahdeen fa yuqaalu lahum waxaa loo oran maa taquuluuna maxaad ka odhanaysaan fii qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa aayaad waxaa jira qof intuu cay yiri lagu gaalaysiiyey idinkuna waxaad lamana weydiinin war ma ictiqaadsanta mise ma ictiqaadsan mujaridi uu hadalka yiri baa lagu gaalaysiiyey asaguna wuxuu ku andacooday weliba inuusan hadalka ictiqaadsanayn ee isaga ciyaarahayay wa maca daalika waa la gaalaysiiyey idinkuna waxaad leedi isticlaal basa ah wax lagu gaalaysiiya ee hadalkiina wax laguma gaalaysiya isu qabanaysa aayadka hadalkiina isqabansiiya fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhan maa taquuluuna maxaad ka odhanaysaan fii qawlihi tacala maxaad ka odhanaysaan uga jawaabaysaan walain sa'altahum haddaad nabi maxamedo weydiiso ama muminiinto aad weydiisaan ama qof walbaba u weydiiyo munaafiqiin iyo kuwii saxaabada caayay nabiga tacniyey layaquulunna waxay odhanahayaan odhanay ku jawaabhayaan inamaa in kale maahane kunnaa waxaanayna annagu nakuudu ee nakuudu fi lkalaam hadalka kuwa iska dhumbado oo iska maquurto iska yihaahdaan ayn wanalcabu waan cayaarayno taa waxay kuu nafinaysaa meesha ka saaraysaa maanaan ictiqaadsanayn ee hadalku wuxuu ahaa afka baarkiisu ah waa saxw hadalka inay yidhaahdaan waa saxw ilaahay kuma radinin laguma beenin waa sax baa la yidhi inaad iska ciyaarayseen afka baarkiisa yahay waddada ku marayseen iska haasaawayseen waa sax laakiin haasaawaha iyo afka baarkiisa ku gaalooda marka waa sa u fahamta ayad sheeg hadda saas inamaa kunaa naquud wa nalcab markay saa yidhaahdeen oo warkoodu saa noqday jawaabtoodii la weydiiyey qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow iyo qof walboo la hadlaya waxaad ku tidhahdaa abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayaadkiisa qur'aaniga ama kowniga iyo wa rasuulihi rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam mayaad kuntum ahaydeen tastaxzimuuna kuwa ku jeesjeesahayay oo ku ciyaarahayay oo yasahay miyaad ahaydeen hadday xaaladdu saa tahay laa tactadiru ha cudu daaranino ha cudur daaranayn eh, wax cudur daaran iyo nacnac iyo eh, maanan doonayn inaan gaalowno iyo eh, afka baarkisa inaga lacib inaga ahayd iyo khawd ba inaga ahayd ha ka cudurdaaranayn qad kafartum waad gaalowdeen weeye bacda iimaanikum iimaankii laynka helay gadaashii waad gaalowdeen maxaad ku gaalowdeen alkhawdu walacibaad ku gaalowdeen oo ictiqaadkii awa oo istixlaalkii awa meesha ma yaalin ayaguna ma sheegan ilaahayna kuma beeninin oo ma dhihin been baad sheegaysaa la xidhin kama ahayne waad ictiqaadseen lama oran sheekh mau fasirisa noo fiirso fain qaaluu hadday yidhaahdaan murji'ada iyo mutakalimiintu hadday yidhaahdaan laa yukafaruun la gaalaysiin maayo ama laa yakfuruuna gaaloobi mahayaan fain qaaluu laa yakfuruuna ma gaaloobayaan hadday yidhahdaan dadka saa yidhi qulnaa waxaan leenahay bukuri shekh islaam ibnu taymiya haadaa khilaafu nasi lqur'aani nas quraan khilaafsan tahay an all subaana wataala muxuu yihi qad kafartum laa tactadiru cududaaranina qad kafartum all gaalnimuu sheegay bacda iimaan qoladaa marka ayaga laba tafsiir baa ka suurtaga laba tafsiir baa ku jirta inay marka hore munaafiqiin ahaayeen hadday munaafiqiin ahaayeen qad kafartum bacda iimaanikum waxaa laga wadaa iimaankii daahirka ahaa oo afka baarkiisa ahaa hadda waad ku gaalowdeen oo gaalnimadiina waa cadaateen haddii marka hore aad muminiin ahaayeen ay fiicnaayeenna waxaad ay ku gaaloobeen iimaankooda baainka iyo daahirka labadi waa guloob taasatasiir noqonaya marka hadday yidhaahdaan ma gaaloobahayaan qulnaa haada khilaafu nasi qur'aan qur-aanka uu khilaafsan yahay xagee aadaysaan wain kafartumuuhum haddaad gaalaysiisaan oo tirahdaan kuwaan waa gaaloobeen haddaad tihaahdaana fa huwa asagu takfiirku fa huwa takfiirku fa huwa asagu takfiirun waa gaalaysiin weeye oo bilaa muujibin wax waajibin ayusan jirin muxuu qof ku waajib muxuu ku gaaloob liannu gaalnimadu madhabkiina waxay ahayd inuu ictiqaadi istixlaal la yimaado meeshaan ma yaallo dadkaan waxay dahay inamaa kunaa naquud waa nalca maxay ku gaaloobeen marku haddaad tirahdaan maa gaaloobin khaalaftum lkitaab waadna gaaloobeysaan hadalkale ad beenisaan haddaad tirahdaan waa gaalood xukuntaan waxaana leena maxay ku gaaloobeen ictiqaadna ma jiro istixlaalna ma jiro ayaguna waxay sheegeen inaysan ictiqaadsanoo naquud waa nalca bay maay ku gaaloobeen su-aasha ka jawaaba fahuwa takfiiru wey bilaa muujibin wax waajibiya iyo wax keena midna uusan jirin wey idaa waktigii weeye buu takfiir biduuni muujiba noqonahaya lam yujecla aan laga helin laga yeelin watigii idaa waktigii lam yujecla aan laga yeelin nafsu sabdi cayda lafdigeeda aan laga yeelin mukafiran mid maxaa lagu gaaloobayo takfiir bilaa muujibuu soo baxayaa haddaan la marin madhabka ah sabdiga laftigiisa ictiqaad iyo ictiqaad la-aan midna kuma xidhnee asaga gaalnima madhabka haddaan la marin takfiir biduuni muujib uu noqonaya ay nafteena diin la-aanow inaad dadka iska gaalaysiiso adan wax daliila u ahayn oo xujo u ahayn oo burhaan wax kutusaysan jirin gaalbaad oo maxaa dhacay oo ila qumanaad gaalbaad oo maxaa dhacay somaad arkin madaxa suura ah, xoogaa ah, dariis waaas xuja waaas waa talaacud adaad gaaloobaysa inaad dadka aad ku gaalaysiiso biduuni muujib adaad ku gaaloobaysa lanno taa culimadu waxay ku leeyihin waxay ka dhalanaysaa wixii ilaahay iimaan iyo islaam ku sheego qofkaanu ku sugnaa isagoo muujibkii uu ku gaaro haddaad gaalaysiiso waxaad inkirsan tahay islaamka iyo iimaanka adaarkaaliso khatar marka sheekhu muxuu ku yidhi warkaa asagaa fa huwa takfiirun weeye bilaa muujibin wax waajibinaysa wax keensana usan jirin idaa lam yujcal haddaan laga yeelin takfiir biduuni muujiba noqonaya nafsu sabbi cayda lafteeda mukafiran mid lagu gaaloobay haddaan laga dhigo wakada kaa waxaa kuula mida fii qowlihi tacaala laa tactadiru haduu daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaal baad gaalowdeen kafarahum alla wuxuu ku gaalaysiiye dadkan maay ku gaalowdeen kafarahum alla wuxuu ku gaalaysiiye bidaalika alqowli qowlka asagaa oo kee ah qowlka ilaaha nakuud waana lacab ictiqaadkii awr istixlaalka awr maba yaalla meesha ilaahayna kama hadlin ayaguna ma sheegan lagamana hadlahay hadda maxay hawsha lagu gaalaysiinaya waxay ayagu qirteen oo ahaa naquudu waa narcabu carabka afkabaatiga ku gaalaysiiyo kafarahum all ku gaalaysiiyey bidalika alqawli qowlkaas ku gaalaysiiye oo kunaa naquud waa nalcab ahaawe naquud waa nalcab ah ayaan lagu gaalaysiiyey alladii qowlkaasoo sadara ka fulay oo ka yidhi min xaggooda ka yidhi intaan baa lagu ku xidhan yahay xukunku kuma xirna ictiqaad iyo istixlaal ee wuxuu ku xidhan yahay wada afkaa ka soo baxday walam yaqul weliba alla ma oranin qad kadabtum been baad ku sheegteen fii qowlkii oraahdeedna aad leedihiin inamaa kunaa naquudu wa nalca shekh maa taqana turjumaan quraan si u kala farfara u fiirso wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo ninka la yihaahdo shaaibina waa yidhaahdaa haddii dad hadal sheegtaan oo qur-aanka laga soo raro hadalka ay sheegteenna uu been yahay waa la buriya lama daayo waxaadha been baad ku sheegteen hadday inta hadal laga soo guriysaa lagu daayo waa saxo hadalku waa sax say u sheegteen hadda hadalka sheegteen ilaahay waa daayey waa runtiin baa leh inaad ahaydeen taquuduuna wa talcabuuna sax weyaan beentiinna maaha laakiin xukunka gaalada maxay ku xihan tahay taa lafteeday ku xihan tahay hadday hadalku ictiqaad iyo istixlaal iyo iimaan u ahaan lah ay cayda aaminsan waaa la odhan lahaa been baad sheegteen mana idnaan ciyaarayn mana idinaa khawdna ma ahayne waad isxilaalsateen waadna aaminteen waadna ictiqaadeen baa la odhan lahaa laakiin lama dhihinin marka sidaa daraaddeed walam yaqul walam yaqul illaahu alla ma odhan qad kadabtum been baad ku sheegteen fii qowlikum oraahdiinna innamaa kunnaa naquudu waa nalcab been ku sheegteen alla ma dhihin ee waad aaminsanaydeen waana isxiraadsan lama odhan laakiin waxaa la yidhi sax wey inaan war ku saa yahay waa sax wey laakiin sidaad ku gaalowdeen wey fatabayana waxaa caddaatay anna madhaba salaf alummati ummadda salafkeedii dadka hore min asaxaaba wataabiciin wa atbaacihim iyo waman tabicahum ciddii raacda oo min alkhalafi dadkii dambeeye aw min alkhalaf dadkii dambeeye khalaf haddee laamka markii la kor dhigo khalaf weeye khalfa dee waxbana noqonahayaa fi lkhayri faqad buu min alkhalaf haddii la yidhao laamka la xarabkeeyo la kor dhigo ciddii kaaga dambaysae khayrkay noqonaysaa basow haddii la yidhaha khalfu la yidhaahdo qad yakuunu fi shari waqad yakuunu fi lkhayri marka alkhalfu bisukuuni lam acamu min alkhalaf bitaxriik lam man tamaca ciddi raaco min alkhalaf fi ana haadihi maqaala maqaaladan ayadaa maqaaladee ay asaba wey ay asaba caydi fii nafsihaa ayada lafdigeeda kufrun saasay gaalnimo ku tahay madhab salf salf lumma waman tamaca ciddi raaco min alkhalafi ana haadihi maqaalada ay sabaa nafsa fii nafsihaa ayada oo keligeeda oon ictiqaad iyo taxliil la socon ayay waxay tahay kufrun gaalnimo tahay istaallahaa ha banaysto saaxibuhaa cidda sabiga ku hadashay istaallahaa istaxallaha ha banaysto saaxibuhaa i saaxibulmaqaala oo ah sabigii cayda aw lam yastaxilla yuusan banaysanayn kala qaadi maayo waadaa inay afkiisa ka soo baxda ayuu ku gaaloobaya madhabu salafulumay ciddi raacdana saasuna odig wadaliilu daliilkii xujada kududaysa calayhi dushiisana waxaa weeye jamiicu ma shay dhammaantiiso qadamnaa aan soo hormarinay fi lmas'alati luulaa mas'aladii horow sheekhu hadda wuxuu ka hadlayo meeshan ku masala raabica laakiin mas'ala uula oo imaan doonta ayuu wuxuu ku sheegay sideed aayadood iyo shan iyo toban xadiis saddex toban xadis milaad ku sheegay in ay mas'aladan qofku hadduu nebiga caayo istixlaal aan loo fiirin uu ku gaalo uu ku sheega marka hadda waxbaa la khulaasaynayaa saan ku sheegnay mas'alat uula adilada ku soo hormartay saasuu qof ku gaaloobaya adilada waa taas min alaayaati walaxaadiid aayaadka xadiidka aan sheegnay fainahaa iyadu adilatun fainahaa adiladu adilatun ama fainahaa aayaadkii xadiisku fainahaa aayaadkii xadiisku adilatun adilo weeye bayinatun oo cad weeye calaa ana nafsa aladaa in la dhibo alla alla in la dhibo calaa ana nafsa aladaa ee xaqiiqati aladaa nafsi xaqiiqadiisa dhabtiisa adallahi alle in la dhibo wa rasuulihi rasuulkiisa in la dhibo kufurun ayada gaalnimo in alla la dhibo oo la aflagaadeeyo la caayo lianna waad garanaysaan qofkii zamanka caayay oo dahriga ilaahay subxaana wa tacala xadiis qudsi wuxuu yidhi wax ibni aadamku way dhibahayo way caayahayao maxaa dhacay sabankii dahrigu caayaya waktiga anaana gegadinin gacantayda ku jiraa marka alla haddaad caydo wuu dhibsanaya nebigiisa haddii la cay kale waa dhibsanahaya nebigu haddii la wuu dhibsanaya isagu muuminiintu waa dhibsanaya aadaha iyo dhigkaasuu ku xiran yahay xukunku oo cayda iyo aflagaadada kuma xirna ictiqaad iyo istixlaal iyo qalbi la gelin midna kuma xirno fa inahaa adilatun bayinatu wey calaa nafsi aladaa adaha oo la dhibo alla alla la dhibo iyo warasuul rasuulkiisa la dhibo kufrun inuu gaalimo yahay maca qaci iyadoo laga goynahayo oo laga jarhayo annadara fiirmada iyo milicsiga laga jarhayo can ictiqaadi taxriimi taxriim jiro oo in tusaale ahaan ay xaaraam tahay laga jarhayo wujuudan joogitaan iyo wa cadaman waayitaanbo ha joogo taxriim ictiqaad oo inaad beentu xaaraamta iyo inaadan aaminsanayn ha joogo ama isa joogi wujuudun waa cadam inuu joogi isu waba kuma xiran xukunku muxuu ku xihan yahay ilaahay inaad dhibto rasuulkiisa inaad dhibto ayuu xukun ku xihan yahay oo sabrigaaso mujarada ku xihan yahay uma dakara shayku wuxuu sheegay raximah llahu tacala wuxuu sheegay mansha-u meeshay ka bilaabatay haadihi shubhatu shubhada meeshay ka bilaabatay shubhadee in la yidhaahdo waxaa lagu gaaloobahayaa beenta markaad banaysato ayaa lagu gaaloobahayaa nebiga cayibkiisa markaasay gaalnimo noqonaysaa shubhada iyada ah xaggee laga keenay taasoo waa in kuu sheego shekh islam wuxuu yihahdaa ma jirto madhab caqadiya oo muslimiinta ku yimid nebi maxamed ilaahay intuu soo saaray ilaa maanta uun joogo ilaa waan aqaanaa ciddii tiri iyo waktigii la yiri baan aqaanaa hadi quwa cilmiya uga daawshe nebi maxamed ilaahay intuu soo saaray ilaa hadda aan joogo qaala baaila oo diin laga dhiganaya hadday jirta waa naqaana waktigay bilaabatay iyo ciddii bilaabatay baa naqaanada jibkaada hadda wuxuu geli marka uma dakara shaykhu shaykhu wuxuu sheega mansha hadi shubhati shubhadan xaggee ka timi isboodsiiskan iyo balaayadan xaggee ka timi cinda almutakalimiin shubhadan cinda almutakalimiin xaggee ka timi aw man aw man duul xada saaraw xada bimacnaa saaraw oo masha socday xadwahum ay mila xadwihim ay mila mashihim wa sayrihim wey xadwiga waxaa la yidhaahdaa asayru baa la yihah idaa saara aw facala mila ficli baa la yihahda aw man xada qofkii socday ay saara socday xadwahum ay mila xadwihim wa mashihim wa sayrihim socday oo kale fadakara wuxuu sheegay shubhatayni laba shubha buu sheekhu sheegay laba shubho ayaa mutakalimiinta hawshaan u keentay inay beenta inay eh, cayda tafsiil geliyaan oo yidhaahdaan hadduu bannaystana waa ku gaaloobaya hadduusan bannaysana ku gaaloobi maayo shubhada ayadaa mutakalimiinta waxaa weeye uu sheekhu u sheegay shubhatayn laba shubha u sheegay midda koobaad alula waxaa weeye ama waaxid waxaa annahum ayagu ra'u waxay arkeen mutakalimiintii murjicadu waxay arkeen ana aliimaana iimaanku cindahum baa laga la soco huwa tasdiiqu inuu qalbiga in la geliye yahay ousan camal iyo ficil iyo qowl shuqlusan ku lahayn saasay iyagu bay arkeen ictiqaadiyo ra'yeeye wa ana ictiqaada inaad ictiqaadiso sidqahu ay sidqi ay sidqi rasuul sidqahu sidqa rasuul nebigu inuu inuu runlow yahay inaad ictiqaadiso mar haddaad ictiqaadiso qalbigiisa nabi xamuud ruu sheegahayo laa yunaafi ma diidahayo asaba inaad nebi maxamed caydo washatma inaad nebi maxamed caydo walciyaadu billah waxay dhaheen haddaad madax ictiqaadsan tahay oo aaminsan tahay nebi axmed inuu run sheegahayo ma diidaysa midda ayada oo nebi maxamed uu nebi oo run sheegayo inaad caydo ood aflagaadiso ma diidaysa lanno iimaanku muxuu ahaa huwa tasdiiq waa qad wujida minka waa lagaa helay caydaan oo maxay tahay isma diidahayaan anahum ra'w waxay arkaan ana aliimaan huwa tasdiiq qalbiga in la geliyo wa ana ictiqaada sidqihi ay rasuul weeye nebiga ala sl inu run sheegaya haddaad ictiqaado aaminto oo hawsha qabriga ad ku gudubto laa yunaafi ma diidahayo asabba nebigoo la caayo washatma nebigoo la aflagaadeeyo maxaa dhacay saa u tiraahdeen waxay dhaheen fa ina alinsaana qofka muslimka tusaale ahaan qofka muslimka ama bini aadamkuba qad yuhiinu inuu ihaanaysto oo duleeyaa laga yaabaa man qofka uu duleeyo yactaqidu uu aaminsan yahay wujuuba ikraamihii inay waajib tahay in la karaameeyo qof aad aaminsan tahay in la karaamay inay waajib tahay yaa laga qiyaaba marka qaarkood inaad ihaanayso ood caydo ood aflagaadayso ood xabsi dhigto ood kala tuurto ood qadiso wax ujido hawshaa soo dhacdaa kamaa sidaba idan yatruku uga tago maa yactaqidu wuxuu ictiqaadsan yahay wujuuba ficlihi shay uu aaminsan yahay inuu waajibiyo cayn ku yahay buu mararka qaarkood ka tagaa salaadii us aaminsan yahay inay waajib ku tahay cayniya ayuu ka tegahayaaba yahay mararka qaarkooda tahay hawlahaasay daliil ka dhigteen uma ra waxay ahayd hawshaa markay ictiqaadeen oy meel dhigteen hawlahan haddii lagu istaago mid walba dee cashar gooniy noqonaysaa cashar gooniy oo tusaale ahaan haddii la yihahdo kama e, yatluqu maa yactaqidu wujuuba ficlu haddii la yihahdo ashyaada adoo aaminsan inay waajib kugu tahay aad ka tagto oo la kala qaadaya qaar waajib inay kugu tahay aad aaminsan tahay haddaad ka tagto waad ku gaaloobaysaa qaarna ku gaaloobi maysido faasiq baad noqonaysaa ibnu kabiir baad noqonaysaa qaarna caasi baad noqonaysaa marka qad takfur waqad maxaa le waqad maxaa le tacsi intaba way noqon marka hal xukun maaha wayna saa ula socotaan marka labada isla soconaya uma intaas ka bacdi ra'w waxay arkeen ana alummata ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummatul ijaaba laga wado qad kafarad waxay gaalaysiiso gaalnimo ku xukuntaa asaaba bay gaalnimo ku xukuntay kii nebiga caayay ummaddu waataan hadda soo marina ajmaca alculamaa calaa kufri saaf hadda soo marina soo marayn ummaddii hawshaa hawsha markay arkeen way isu qaban weyey balaayaa ku dhacday faqaaluu waxay yidhahdeen markay hawsha madhabkoodii iyo madhabka ummadda isu qaban weeyey madhabka ummadda lagu sheegayna la soco waa ijmaaci saabiq ahaa min asaxaaba wataabicin waatbaaci walaa'ima ijmaaci saabiq ahaa iyo madhabkay ayagu wateen baa isu qaban waaye maxaan samaynayna marka way waxay ku qasbanaanayaan inay madhabka culimmada ay ta'wiiliyaan ijmac ummadda inay ta'wiiliyaan ama inay ayagu ta'wiil kale la yimaadaan labada bay mar walba tawiil inay maraan bay noqonaysaa labadaa tawiil bay mid marayaan faqaaluu waxay yidhaahdeen inamaa in kale maana kafara wuu gaalooba saabigu haata waxaa markii la yidhi madhabkiini isma diidaayo in nabi maxamed la raaco oo la rumeeyo in la caayo ummaddiina way gaalaysiisay isqabadsiiya waxay dhaheen naga fiir iga dhegaysta faqaaluu waxay inamaa kafara saabigu wuxuu ku gaalooba lianna sabahu caydiisa uu nebiga caayey lianna sabahu caydiisa uu nebiga caayey dliilu waxay daliil u tahay oo xujowta kutusaysaa annahu asagu saabigu laa yactiqidu ma ictiqaadsana annahu sabigu xaraamun xaaraamnay ma ictiqaadsanayde xagee u noqdeen intiqaana ictiqaadkay dib u noqdeen ah, waxay dhaheen saabiga la gaalaysiiyey oo salaful umma ay gaalaysiiyeen waxaa weeye kuma aysan gaalaysiinin bimujadadi inuu nebiga caayay laakiin waxay milicsadeen in uu banaystay oo maxaa kutusaaya marka l waxay dhaheen caydaanu waa senyaale iyo signal jooga kutusaayo alteenadu inay joogto networku inay joog kutusaysaa safdigaan iyo bigbigtaani caydan agsi ka soo baxay waxayna tusaysaa qalbigiisa gaalnimo ku jirta oo ah inuu cayda banaystay senyaalay bixinaysa waxay leedahay meesha biyaa ku jira macdan baa ku jirta ee la soo baxa meesha ujeeda gadaal u noqdeen nimankaa ku dhacday meeshii xala laga soo guuray ayay saa gadaal ugu noqdeen shalcusg reer gadaal mucliya waxay dhaheen inamaa kafara wuxuu ku gaaloobay lianna sabbahu caydiisa uu nabiga caayay daliilun waxay daliil iyo seenyaalo u tahay iyo calaamad u tahay annahu asagu saabigu laa yactaqidu ma ictiqaadsana mana aaminsana annahu sabiga iyo caydu xaraamun inuu xaaraam yahay taasuna ku gaaloobay ee wctiqaadu xilihi inaad ictiqaadda xillihi ee xilli sabri wey ay asabr wadaadkaada baa fasirahaye bayna qawsayn gelinahaye waictiqaadi xillihi ay xilli sabri ay sabrigaa laga wadaaye waxay dhaheen takdiibun waa beenin wey takdiibun waa beenin lirasuuli rasuulka la beeninahayo fakafara wuxuu ku gaalooba saabigu bitagdiibi beenintu ku gaalooba laa bilihaanati wey ihaanaynta uu nabiga ihaanaystay oo caayo afrigaada kuu gaalooba lannu ihaano iyo sabi iyo shatmi iyo iimaanku isma diidaan laakiin ninkaan muxuu ku gaaloobay sabiga ayuu bannaystay hawshaas waxay ku tusaysaa in uu nebiga beeninayo beenintaa lagu gaaloobay si wax loo dhiraan rimuujida halkaasaa laga tuuray hawshaasa lagaalkaasa laga tuuray waa ictiqaadu xilli xilli sabigu ay sabi takdiibu waa beenin lirasuul rasuulka la beeniyo fakafara marka wuxuu ku gaaloobay bitakriibi beeni nebiga u beeniyey uu ku gaaloobay lannahu wuxuu ictiqaaday nebiga in lacay inay bannaanta uu ictiqaaday ictiqaad mujarada mahaw laakin ahaanati inuu ihaanaystay oo aflagaadeeyey oo duray kuma gaaloobayo walihaanatu ihaanada uu nebiga ihaanaystay oo liidsadayna quursadayna daliilu weeye bay dhaheen daliilu takdiibi beeninta daliil kutusahaya oo ku ishaarahaya meesha in lagu jiro oo qalbiga gaalnima ay ku jirto weeyebay warkaasay yihaahdeen warkaas ayay yihaahdeen ayb saal ahaan oo kale qofka joolojiyada biyaha raba inuu baaro muxuu soo muxuu samaynaya ciidduu soo qaadahaya waxaa la geynaya lagola tiri waa la baaraya ciiddaan biyaha ku jiraan dhulkaan biyaha ku jira alaysa kadalika sax waxay ku leeyihiin caydaan nebigu ninka aflagaadeeyey ayagu ma aha biyihii ma aha meesha ku jiray laakiin maxayna tusaysaa qalbiga inuu ku jiro gaalida inay ku jirto oo ah istixlaal aad banaysanaysa nebiga inuu caay karo halkaasay nimankaada u dusteen niman joolojiga ka shaqeeya gaarqabo gaarqabo wuxuu yidhi marka hadalkooda lasii wadaa faidaa furida haddii la qadaro oo laga soo qaado faidaa furida haddii la qadaro oo laga soo qaado hadalka loo dhigo annahu asagu saabigu fii nafsi اlamri ama anahu amar iyo shani fii nafsi اlamri laakiin saabiga loo xeliya fi damiir faidaa furida ee idaa qudira haddii lagu qadaro laga soo qaado annahu saabigu fii nafsi اlamri xaqiiqati اlamri amarka dhabtiisa xaqiiqadiisa laysa bimukadibin mukadib ma ah haddii saa laga soo qaado kaana wuxuu ahaanhayaa fii nafsi mri xaqiiqati amri wuxuu ahaanhayaa muminan qof muminu ahaayo haddii dood kale la keeno oo lagu qadaro ninka nebiga caayo aflagaadi walciyaadu billaah la yidhaahdo caydaanu gaalimo kuma tusayso oo ku qadarno waa mu'min wax dhibana ma leh fii nafsi amri wa xaqiiqati amri wuxuu noqonayaa mumin buu noqonaya halkaasa warkooda waxaasa ka dhalan warkooda warkoodafurida haddii la qadaro idaa qudira anahu fii nafsi اlamri laysa bimukadirin haddaan muqata inuusan nabiga beeninaynin ila ka waran maxay ku dhaheen walihaanatu daliilu takdiib soo kuma dheheen waxay ku dhaheen haddaan ku qadarno oon ka soo qaadno takdiibku inuusan ihaanada inaysan takdiib ahayn waxaan ku qadarayna ninkaan cayd inay ka dhacday laakiin mumiyan ku qadarayna saasaan ku qadarayna faida furida haddii lagu qadaro anahu fii nafsi اlamri laysa bimukadibin nebiga ma beeninaya haddaan ku qadarno kaana fii nafsi اlamri mumin buu ahaanaya lamana taaban karo lamana cadbixi karo qalad buu sameeye waa mumin waidaa kuna wain kuna haddaan nahay wain kuna aban ahaano naxkuma kuwa xukumahaya calayhi dushiisa weeye bidaahiri sida muuqataba aan ku xukunna oo ah in uu nebiga caayay inay idhaadaas kutusayso inuu bannaystay inay beentu u bannaan tahay taasna ay tagdiib u ka dhalanahayo kabacdina isagaa ku gaaloobahayo aanba qadarno daahirka saa ugu soconne laakiin fii nafsi amri haddii la qadaro inuusan nebiga beeninaynin muumin buu noqonaya meesha kunaa naxkum calayhi asalka waxaa ku qoran wain kaana xukmu calayhi biaahir wain kaana xukmu saasa asal ku qoran fahaada ma'khadu murjiati walkaraamiyati bushee murjiada iyo karaamiyada ma'khadkooda iyo meesha makaanka ay wax ka qaateen shubhadoodu ka timi waa kan weeye oy ku yidhaahdaan ihaanada iyo cayay sabigiiyo shatmiga iyo iimaanka iyo tasdiiqu isma nafyinahayaan kaasoo marka wax ursin koobaad wljahmiyati jahmiyada annaga baailahad waad la socotaa waad fahamtee waliljahmiyati maahadun aakharu maahadku waxa weeye waa makaan akhdi waa makaan waa masder mimiya waa meesha shayga laga qaato manbacu shay waa mawjuudu meesha laga helo oo laga soo qaato weliljahmiyati waxaa u sugnaaday ma'khadun aakharu ma'khad kaliya makaanu akhd meel kale wax laga qaataa u sugnaatay wa huwa waxaa weeye annahu ay asaab weeye midka nabiga caayo aflagaadeeye qad yaquulu inuu yidhaahdaa la arkaa bilisaani carabkiisa inuu ka yidhaahdo ma shay inuu ka yidhaahdaa la arkaa laysa aan ahayn fii qalbihi qalbigiisa aan ku jirin ninka nebiga caayay waxay dhaheen ma'khad kalaan leena ninka nebiga caayay ama islaanta nebiga caayde ragee dumar wuxuu rabaa ahaadee shaydaankaa nebiga caayo waxaa laga yaabaa inuu carabka ka yidhaahdo waxaan fii qalbigiisa ku jiro iyo baatinkiisa uurkiisa ku jiro qad yaquulu bilisaanihi ma laysa fii qalbi faidaa kaana hadduu ahaaday fiihi fi lqalbi hadduu ahaaday altacdiimu weynayn iyo watawqiiru in la weyneeyo oo la sharfo tawqiirku waa weynayn oo sharfid iyo tacdiim la socdee lirasuuli rasuulka in la tacdiimiyo la weyneey hadday qalbigiisa ku jirto lam yaqdax ma dhaawacahayo idhaaru in la muujiyo khilaafi daalika hawshaa wax khilaafsan tacdiimkii iyo tawqiirkii wax khilaafsan in laga muujiyo bilisaanihi carabkiisa uu ka muujiyey fi lbaaini baail waxba qiimaysayo aida kaana fiihi fi qalbi hadday ahaatay atacdiim wtawqiiru nebigoo la weyneeyo oo la sharfo lirasuulrasuulko la sharfoo la weyneeyo lam yakdax ma dhaawacayabay dhaheen oo wax u dhimi maayo idhaaru in la muujiyo khilaafu dalika hawshaas khilaafu dalika dalika muxuu yahay khilaafu dalika iyo khilaafu tacdiim watawqiir lirasuul wax khilaafsan in la muujiyo bilisaani carabkiisana uu ku muujiyo fii baatinihi calooshiisa dhaawacdiisa waxba ku imaysayo waxay dhaheen annaga caloosha qalbiga iyo carabku labay noo kala yihin sida labadaa shay annaga labay noo kala yihin haddii qalbiga aad ku hayso tacdiim iyo tawqiir iyo wanaag iyo tashriif aad nebiga ugu hayso ikraam ugu hayso carabkaaga hawshaa wax ka duwan hadduu ku dhawaaqo ma dhaawacayso waxna dhiimaysaysa anta mu'minu fi lbaain wa kaafirun fi lisaan wa cala lisaan siday kuleeyihin laakiin muminiin maxay ku leeyihin sir maxay ku leeyihin anta kaafirun fi lbaain wa kaafirun fi aahir cala lisaan hawshaas waa nimadiisa wax loo kala qaadaya salaf waxay ku dhaheen anta kaafirun daahirun oo carabkaaga iyo caydaada kaafirun fi lbaain labadu waa gaalbaad ka tahay ayagu waxay ku dhaheen waxaa laga yaabaa inaan ku dhahno oo hawshu tahay waa mu'minu fi lbain litawqiiri wa lirasuul waqad yakuunu kaafiran cala lisaan waqad laa yakuun qasab maaha inu xataa lisaanka inu ka gaaloobmaa laakiin lisaanka wuxuu kaliya ka gaaloobahayaa markuu lisaanka iyo cawidu ay ku tusto tagdiib ay ku tusto istixlaal ay ku tusto cinda daalika ayuu gaaloobahayaa haddii lagu qadaro inuusan nebiga beeninna muuminka soo boodahaya warka ma akhtiyaana waa leeyihiin labada baadood shekh islaam timi ka jawaabaya wuxuuna yidhi wa jawaabu shubhati uulaa miwujuuh shubhada hore in laga jawaabo miwujuuh wey alawal wejiga koowaad waxa weeye ana aliimaana iimaanka asluhu asalkiisu ana aslahu asl iimaan tasdiiqu lqalbi qalbigu inuu rumayn la yimaado inuu rumayn iyo la yimaado qalbigu wa hada tasdiiqu rumayntaasna laabudda waxaa laga maarmaana an yuurita inuu ku dhaxalsiiyo xaalan xaalad inuu ku dhaxalsiiyo xaaladaad inu wax ka bedelo haddii qalbigaaga tasdiiq ku jiro noloshaada iyo xaaladaada iyo dhaqankaaga iyo tasarufkaaga xaalad cusub wax inuu keeno mar haddii qalbigaagu iimaan ku jiro waxaa weye noloshaada iyo xaaladaada xaalada u bedelaya aw camalan ama maana yuurisa waa inuu ku dhaxalsiiyo camalan camal waa inu dhaxalsiiyo laabudda an yuuria tasdiiq weeye xaalan lahu xaalad qofka waa inuu dhaxalsiiyo wa camalan camal inuu dhaxalsi ou shaqeeyo marka qalbigaaga iimaan ku dhacay waa inaad salaada u orado waa inaad soonto xaaraanta waa inaad iska ilaaliso xalaasha waa inaad aado dadku waa inaad ixtiraamto hawsha waana ku dhaqaaqdo wa huwa xaaladuna tacdiimu rasuuli rasuulkoo la weyneeyo wey wa ijlaaluhu waa in la sharfo wey wa maxabatuhu nebiga in la jexlaado xaaladan iguu sheega kuwaas wey mar hadduu tasdiiq qalbigaaga ku dhacay oo nebiga tasdiiq aad la timi waa in xaalad qalbigaagu ay ka dhalato oo korkaaga laga arko oo ah tacdiimu rasuul wa ijlaali wa maxabatu waa in laga arko wadaalika ah hawsha ayadaana oo tacriim iyo ibtilaal iyo maxaba in lagaa helana aan oo xaaladaada wax iska bedelana camal aad timaado amrun laazimun waa arrin laazima wey laazim oo daruuri oo laga fursanayo mar haddii tasdiiq iyo iimaan qalbigaa ku jiro inuu xaalad ku dhaxalsiiyo camal ku dhaxalsiiyo waa amar laazima oo daruuriyo ka ta'alumi tusaalu keena sheekhu ka ta'alumi sida laxamisiga iyo xanuunsiga wey inaad xanuunsato iyo watanacumi inaad nicmaysato cinda alixsaasi markaad dareento bilmu'limi shayga ku xanuujinahaya shayga ku xanuujinahaya markaad dareento koronto laguu qabto ama nabar laguu dhufto waxaawe ta'al baad samaynaysaa waa dawaaqas waa xanuunsanaysaa iyo watanax iyo walmamcadaya muncimi shay kuu nimcaynahaya oo wanaagsan markuu ku taabtana waxaad dareemaysaa atanacum inaad raaxaysaa dareemaysaa war markii nabar lagugu dhufto jirkaaga isbedel ma ku yimaada ma cabaadaayo ma laxawdaayo ma xanuunsataa nimco iyo barwaaqiya gallad markay kugu dhacdo farxaddeeda iyo qosalkeeda iyo dhaardanaanteeda ma lagaa darima xaaladaada ma isbedeshaa ha kadaalika tasdiiq markuu qalbigaaga galo xaaladaadana isbedel baa laga dareemaya xaaladaadana laabudda in laga dareemo camal waa in lagaa dareemo waa in lagaa dareemo xaaladaha la isbedelaan sheekh awl maxsuus ayuu wax ku tusaaliy su-aal kale ka nufrati carabka oo kale wey anufra nufra maxaa la yihahdaa shayga markaad ka cararto ama aad ka sugo anufra hiya alkaraaha shayga markaad karaahaysato oo koosto necbaysato ama abaad ka cararto oo cilaad sinaba ka jeeso ayaa nufra la yihahda ka nufrati kalkaraaha aan dhahno iyo washahwati iyo shayga markaad jeceshahay oo kale danaynayso cinda shucuuri markii aad dareento bilmulaa'imi shay adiga kuu qalmo wey cinda shucuur markaad dareento bilmulaa'imi shay adiga kuu qalmo kuu cuntamow shayga adiga kuu qalmo oo kuu cuntaba ood jeceshahay markaad hesho waxaad helaysaa ashahwa iyo farxad iyo rayrayn baad dareemaysaa shaygu markuusan kuu qalminna walmunaafi walmunaafi shayga nafinahayoo diidahayana waad ka cararaysaa shayga adiga dabeecadaaday akhlaaqday dhaqankaaga doonistaada diidahayana nufra baad la imaanaysa waad ka cararaysaa oo karaahsanaysa waa ka jeensanaysaa daay tanufrati washahwati nufradii ka cararka karaahadii iyo washahwati jacaylkii iyo danayntii weeye cinda shucuuri markaad dareemayso bilmulaa'imi shayga kuu qalmo ood jeceshahay walmunaafi iyo shayga aad diidayso ood ka cararayso koosanaysa ama diidahayo meeshay ka saaray wain lam taxsul haddaysan xasilinin wain lam taxsul haddaysan xasilinin haadii xaalu xaaladda iyadaa haddaan la helin xaaladda ayada oo markii iimaan qalbigaaga galay xaalada haddaysan isbedelu imaanin lam yanfac ma anfacayo daalika tasdiiqu tasdiiqa asaga oo sheegatay shay-an waxuma anfacayo qalbigaaga galay haddaan xaaladaha isbedelin noloshaada acmaal haddaan lagaa helin tasdiiqa aad sheegatay lam yanfac shay waxba ku anfici maayo waa sheeka beraley war aad noo sheegtay waxba kuma jiraan wa inamaa in kale ma ahane yamnacu waxaa diidahaya xusuulahu xusuulu lxaal wa xusuulu lcamal waxaa diidahaya wa inamaa in kale maana yamnacu waxaa diidahaya xusuul xusuul xaal wa xusuul camal waxaa diidahaya wujuud mucaaridi shay mucaarida oo muqaawamaynaya oo diidahaya oo caabiye ah caabiye sooma taqaana cuf iyo caabiyaa jiroo diidahaya hawshaas mucaarid baa jida oo caabina diidahayo oo muujiban waajibinahaya licadami in la waayo almacluuli cilad shaygii macluulka ahaa macnaha musababkii macluulka hadda laga musababki in la waayo alladii kaasoo huwa asaguba ah xaalu qalbi xaaladii qalbiga ka imaanaysay ama acmaasha jawaarixda ka imaanaysay tan sheekh muxuu ka wadaa waa hawl mantiqa oo falsafo ah in badana dee waxbaa lagu fahmaa mantiqa iyo falsafada in badan wax lagu fahmaa waa haddii qofku uu fahmo waxbaa lagu fahmaa muxuu ka wadaa hadda tasdiiq baad sheegatay waxaa tiri qalbiga tasdiiq baa ku jira waxaan ku leenaha tasdiiqa aad sheegatay laabudda an yuurisa xaalan wa camalan inuu dhaxalsiiyo waa daruuri haddii la waayo camalkii la waayo xaaladiina waayo maxaa jira waxaan leenahay waxaa jira oo qalbigaaga fadhiya waxa diidahaya xaaladii iyo camalkii diidahayaa jira waxbaa meesha ku jira xaalad waxba arrimaa meesha ku jira oo maxay way soo socdaan marka muxuu ku wainamaa lam yaxsul haadihi alxaalu xaaladii oo camal ahayd iyo xaalad tacdiib iyo maxaba ay tusaale ahaan lam yanfac dalika cafwan waxaa loo loo waayuu ku yidhi wujuud lmacaaridi shay diidahayaa jira camalkii iyo m maxaa la yihahdaa xaalada xaalada iyo camalka diidahay ah. oo muxuu yahay min xasadi rasuuli rasuulka inaad xasidaysaa tasdiiq waad sheeganaysaa laakiin waxaa camal lagaaga waayay oo xaaladaad isu bedeli weyda nebigaad xasidaysaa xasid baa kaa buud tusaale oo kale cabdullaahi bn ubay bn saluul soo ma lahayn nebiga hal raaco hal rumiya soo ma lahayn haddana nebiga miyuu jeclaa mise waa xasdahay waa xasdahay w waa xasdahay tasdiiqiisu uu noo sheegay camalna ma keenin xaaladna ma keenin waxba kama bedelin ila maxaa diiday waxaa jiro shay kale meesha ku jira oo ah alxasadu baa ku jira xasad rasuul rasuulka in la xasdo ow takabur inaad isla weyni keli baa kugu jira oo maxaad leedahay wiilkan agoonkaa oo hadda la soo diray miyaan raacayna annaga odayaasha qureysheeda oo ugaasyadiiya oo madaxyaweynta indheer garadkiiya wiilkan yarka agoonkaa miyaa anagu hadda raacayna warkaasle keli baa kugu jira aw naxwa daalika hawlaa waxaan la mida kursi jacayl iyo maal jacayl hawlaa kugu jiro kaa buuxaw bal yakuunu uu ahaanaya daalika almucaaridu kaas mucaaradaynaya oo caabiyaha oo diidahaya muujiban mid waajibinahayuu ahaanayaa licadami macluuli macluulka in la waayo macluulka hadda waxaa laga wadaa musababki baa laga wadaa lianna hunaaka cilatun wa macluul wa hunaaka sababun wa musabab alaysa kadalika sabab haddii la helo maxaa la helaa musabab wix ka dhalanayo roobku waa sabab musababku muxuu yahay in la helo cagaar iyo doog iyo xareer alayse kadalik malaariyadu waa cillo haddii cilladaa lilcaa ka dhalanaya macluul oo ah xumad iyo qandhaa ka dhalanaysa coronavirus waa cillo haddii lilcaa ka dhalanaya macluul oo ah inaad neefta ugu istaagto qandhato xumso istaa lagula caa marka hunaaka cilatu waa macluulun wa hunaaka samu waa musabab cilladii macnaa hadda marxaa noogu qusaysaa iimaanka tasdiiqu cillu ahaw atasiiqu huwa cilatun macluulkiisu muxuu ahaa xaalad iyo camal in lagaa helo maxabo tacdiim ixtiraam in lagaa helo waana lagaa waayo maxaa hor istaagay alxasadu wاtakaburu washahwatu washubahaad hor istaagay sawar cad maaha warkocadyasaas laga bal yakuunu dalika almucaaridu midkaas mucaaradeeyey oo diiday camalkii iyo xaaladii wuxuu ahaanhayaa muujiban mid waajibiyey licadami macluuli macluulkii iyo musababkii inuu yimaado alladii kaasoo huwa asaguba ahaa xaalu qalbi xaaladi qalbigu xaalada qalbigu maxay ahaanay tacdiimu rasuul calayhi salaatu wasalaam wa tawqiiruhu wa maxabatuhu wa ijlaalu bay ahaan lahay waana lagaa waay waadna caytamaysaa fayazuulu marka waxaa suulaya hadday saa tahay oo qalbigi waxba xaalada laga waayay fayazuulu waxaa suulaya meesha ka baxay baaba'aya atasdiiqu tasdiiqii baa baaba'aya alladii tasdiiqaasoo huwa asaguba ahaa alcillatu cillada aw tasdiiqii cilladaha mar haddii la waayey xaaladii qalbiga oo maxabadii iyo tacdiimkii tawqiirkii haddii la waayey waxaa weeye iimaanka iddacaaga oo tasdiiqa sheeganaysana meeshaas war ka baxaaya carab waa ku daayeen fayadhabu marka waa tegahaya waa baaba'haya aliimaanu iimaanku waa baaba'haya bilkuliyati gebi ahaanba waa baaba'haya min alqalbi qalbi waa ka baaba'haya tasdiiqa cad ku andacoonaysa xataa meesha waa ka baxaya waa baaba'haya wahaada almuujibu wahaada midka asaga almuujibu midka waajibinahaya weeye likufri man qof gaalnimadiisa weeye xasada xasday weye xasad la yimid alambiya ambiyada xasday aw takabara calayhim ama isna iska weynaysiiya calayhim dushoodow wa haadaa midkaan asaga ah waxaa weye almuujib waa midka waajibinaya oo keensanaya kee weeye waa in lagaa waayo maxabad iyo tacdiim iyo tawqiir iyo ijlaad in lagaa waayo almuujib waa midka waajibinahayay likufri man qof gaalnimadiisa kii waajibinahay weye xasada xasdiyey oo xaasiday alambiya ambiyada ila xasiday in ilaahay risaalada iga soo dhiibay ayaga loo waxyooday kuwa xasiday oo maxaa hebel loogu dhiibi waaye rajul min alqaryatayn caday maxaa loogu dhiibi waaye maxaaniga xasigo aw takabara calayhim ama ambiyada iska weynaysiiyey ambiyada iska weynaysiiyey ila ambiyada qaar waxtaa waxay ku direen waa langaab ambiyada qaar waxay ku direen iska weynaysi waxay dhaheen ninka waa langaabo nan in langaab maxaan ka raacaynaawo in langaab maxaan ka raacaynaawo marka eh, nabigii tawaawacay waa ji jireen maala gabayagabayaalka somali waa dii sheegnay wey nabigii tawaawacay ee martida laga tabaaleeyey tiiraanyadii luud rasuul lagama soo qaban tiisi dabadeed tolya lagama soo waxaa lagu daray inuu dayar yahay waxaa lagu daray inuu agoon yahay waxaa lagu daray magaalo weyn inuusan ka soo jeeda intaa cudurdaar baa lala yimid cudurdaarada noocaasoo xasriga ku dhisan waxaaweye kurtigood waa lagu gaaloobay kurtigood lagu gaaloobay waa lagu gaaloobay marka wejiyadu way badan yihiine halkaas ka joogna insha allahu tacala bari aan gabagabeyno fasalkan asaga ugu daba dheereed hada bilahi tawfiiq sal allah waslam cala nabiyina maxamed